بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد casharkeenna afar iyo tobnaad ee kitaabka xadiiqada ayaynu qaadanaynaa waxaanan ka bilaabanaynaa casharkeenna abniyatu asmaai alfaaciliina walmafcuuliin waxaana weeye boga afar iyo afartan hadda dabcadan anigu aan hayo ee xadiiqatu tasriif yaati smu faacilin min athulaathi ka wasni faacilin katin raathin لفاعل المضموم عينا فاعل كذا فعيل يا أخي فاعل وقد يجي على فعال فاعل وقد يجي على فعال فاعل فعل وفاعل وفعل فعلين أو فاعل فعال أو فعول أو أفعل فادرج على الأصول لفعل اللازم فعلان فعل وأفعل كمثل أجهر عجل وقد يجي اسم فاعل منه على فعيل أو فاعل خذه ذا الجلا وقد يجي اسم فاعل من فاعل كطيب أشياب خذه ذا العلا إن قسد الحدوث فاعل كفى كل ثلاثي يا أخي إن قسد الحدوث فاعل كفى كل ثلاثي أخي كل العقلاء in qusida alxuduudu faacilun kafaa kulu hulaahi kulu hulaahiyin akhi kulilkhalaa naxwu qadaada kaarimu wajaadiluun walyowma daka saa'ilu wacaa'iluun wamin binasmi faacilin likahratin facaalatun wamifcalun kamidratin facaalun aw ficiilun aw facuuluun fucaalatun mifcaalun aw mifciiluun وفعل كجذل فعيل مثل الصريع فدري يا نبيل كزنة المضارع اسم فاعلين من غير ذي الثلاث كالمقاتل مع كسر ما قبل الأخير منه زيد ممن تضم يا أخي ذاك استفيد وإن فتحت متلو الأخير صار اسم مفعول بلا نكير وفي اسم مفعول ثلاثي أديم صيغة مفعول كات من فهم uma alfaciilu naqla canhu naaba ka qowlihim hada asiiru aaba warubama istagnow bificli aw facal aw fuclat canhu walakin mactamal halkaa waxaynu ka bilaabi doonaa biidn اllahi tacaala asmaau lmafcuuliin iyo asmaau lfaaciliin labadaa qeybood ayaynu bartan ka bilaabaynaa wa asmaa alfaaciliin iyo asmaa lmafcuuliin ayaynu bartan ka kala bilaabi doonaa in sha allahu tacaala sheekhu wuxuu yihi abniyatu asmaa lfaaciliin ereyga abniye ah waa jamcu binaain ereyga asmaa waa jamcu ismin ereyga alfaaciliin waa jamcu faacilin ereyga almafcuuliin waa jamcu mafcuulin waa afar erey oo afartuba jamacyo ah ayuu sheekhu halkan inoogu tilmaamaya haddaba casharkan wixii ka horeeyey waxaa ku dhammaaday sarfiga qeybta afcaasha la yidhaah ayaa wixii sarfiga halkaa aan marayno ka horeeya ku dhammaaday wixii afcaasha la odhan jiray baabkani cashirka uu ugu horeeyo juska dambe ee sarfiga ayaa ka bilaabanaya oo ah asmaada haddii ay yihiin asmaa lfaaciliin iyo haddii ay yihiin asmaa lmafcuuliin oo labadaba mushtaq laysku yidhaa iyo hadduu yahay masder oo kusoo xiga oo mushtaqu minhu loo yaqaan iyo hadday yihiin maxaanku idhaahdaa masderadii miimiga ahaa iyo aaladii iyo ismul ardihii iyo oo iyaguna mushtaq iska noqonaya ismul iyo ismul waa mushtaq haddaba ismiga ayuu halkan ka bilaabayaa sheekhu oo ficiladiibaa dhammaaday asmaada waxaa loo qaybiyaa laba qaybood ismulmacno iyo ismu dhaat baa loo qaybiyaa sheekheenu halkan sida uga inooga muuqan doonta labadaba wuu ka hadlaya oo asmaaulfaaciliinku waa ismu daat oo kale noqonaya ismulcayn oo kale noqonaya kan kalena wuxuu noqonayaa ismulmsdirka eh, oo kalena waxaa kaloo loo qaybiyaa ismigu ismulcayn hadduu yahay ismulcayn jaamida iyo ismulcayn mushtaqa labadaasa loo kala qaybiya ismulcaynka jaamidka ah kitaabkeennani kama hadlayo laamiyuhuna kama hadlaynin waa rajulun iyo qalamun iyo kitaabun iyo beytun iyo jacfar iyo cumar iyo asmaada noocaas oo kale ah sarfigeennani kama hadlayo oo waa ismulcaynka jaamidka ah waa qaybta la qaybqaybiyo ee ulaahigu wasanna yeelanayo rubaacigu wasanna yeelanayo khumaasigu wasanna yeelanayo ulaaiga ilaa saddex boqol iyo dheeraad wasan ayaa lagu tilmaamaa oo ismulcaynka ulaaigu wasanada uu ku imanaya marka la qiyaasayo masiidkiisa iyo mujaradkiisaba ilaa dhowr boqol ayuu gaadhaya aada buu u tiro badan yahay sheekheenu kama hadlayo rajul iyo wixii lamida oo kitaabka kagama hadlayo kitaabkeenin wayse jiraan kutub sarfiya oo ka hadasha wasanadooda sheekheenu halkan wuxuu kaga hadlayaa ismiga mushtaqa loo yaqaan ismiga faacil iyo ismiga mafcuul iyo amhilatu amhilatulmubaalaqada saddexdaa sifatulmushabbahadana si dimniya buu uga hadlayaa afar qaybood baa markaa meesha inoogu sheegan waa asmaau lfaaciliin iyo asmaau lmafcuuliin iyo amhilat lmubaalaqa iyo sifat lmushabaha afartaa ayuu doonaya halkan inuu inoogu sharxo ama inoogu qayaxo uu sheekhu inoogu qaadaadhigo masaadirta oo mushtaqu minhu yo ismulmacno loo yaqaano oo jaamidka ku jira masaadirtana uu ka hadlayaa oo xagga dambe ayuu masaadirtii sheekhu mariyey abniyatu asmaai lfaaciliin asmaaulfaaciliinta binayaashooda iyo awsaantooda ayuu kaga warramay wlmafcuuliin asmaaulmafcuuliintana wasanadooda ayuu halkan kaga warramay haddaba asmaaulfaaciliin marka laga warramayo waxa weeye ismiga faacil ficilka ayaa ay sidaan ognahay ayuu ka yimaadaa ama masderkuu ka yimaadaaye waxa weeye ficilka oo hadduu thulaathi yahay alif zaa'ida lagu daray alifka zaa'idka ah bilowga lama geeyin aakhirkana lama geeyin caynka iyo laamka dhexdoodana lama geyin laakiin fadiya caynka dhexdooda ayaa alif zaaida lagu daraya oo qaamo markaaad ismi faacilka keenaysa ama jalasa jaalis baad odhan oo calaa wasni faacilun baad ku keenaysaa ismigaa faacil halkaasaa alif zaaida lagaga daray culimmadu waxay yidhaahdeen talow maxaa alifkanun keenay in ziyaado laga dhigo kolley kutubta sarfigee dambe ayaa ka warbixin doonta waxay kala isweydiiyaan maxaa bilowga loo gelin waayey alifka saa'idka ah ilan alifkani wuxuu ciwad ka yahay xarfulmudaaracadii la xadfay yadribu xarfulmudaaracadii xadfanayd ayuu alifku ciwad ka yahay waxaa la yidhi hadii alifka bilowga la geeyo waa la xarakayn lahaayo sida hamsaha loogu dhawaaqi lahaa adribu buu noqon lahaa adribu oo kaleu noqon lahaa kadibna kol haddii uu sidaaba ama adaribu oo kaleu noqon lahaa adaribu oo kale adaribu hadduu noqdo wuxuu inooga ekaan lahaa ficil mudaaric markuu bilaa xarakada yahay ficil mudaaricoo bilaa xaraka ah uunbuuba iska noqon lahaaba wax alle waxay ku kala duwan yihiin haba yaraatee ma jiro markaa sidaa darteed waxaa la yidhi xarga hore alifka laguma siyaadin karo oo saa'id lagama dhigi karo si ficilka mudaaric loo kala garto waxaa kaloo la yidhi waxa xagga dambe iyo laamka iyo caynka dhexdooda loo gelin waayey maadaama booska ereyga uu wakiilka ka ahaa awal yahay awalkuna uu suuroobi waayey qadrulimkaan shayga suurtagalka ah halka ugu dhow hala geeyo waxay noqotay fadi caynka dhexdiisa waa hadduu ulaai yahay faacil baa lagu keeni faacil waa ka ficilka sama wuxuu kutusayaa markaa daato ficil samaynaysa haddaan jalaso jaalis idha waa qof fadhi samaynaya haddaan akale aakil idha waa qof wax cunaya waa ismigii faacil oo faacil buu ulaaiga kaga imani kulley ismigiisa mafcuul mafcuul buu ku imanayaa ismiga mafcuul sida darabo oo kale madruub ismiga mafcuul madruub markuu ku yidhaa ku yimaado ma aha ka wax garaacaya isagu waa ka la garaacayo kolka ismiga mafcuul iyo ismiga faacil macnaha way kala duwan yihiino ka ficilka samaynayana ismi faacil baa la yidhah ka ficilka lagu samaynayana ismi mafcuul ayaa la yidhah si kale haddaynu u dhigno ama ingiriisiga oo kale aan ku qiyaasno ardaydu luqooyinka dee kolley waa waxa way bartaane waa feebka ingiriisiga ah marka e r lagu daro wixii nown sowma noqon jirin ama ismi sowma noqon jirin waa nownki oo kalun teach oo kale oo baris baridda ahayd teacher baa la odhan jiray teacher ayaa la odhan jiray teacher ama swim oo dabaasha ahayd swimmer baa la odhan jiray dabaalyahanka marka laga hadlayo dabaalyahanka belay belayer baa la odhan jiray ciyaartooyga marka laga hadlayo waxau noqon jiray feebka haddii e r lagu daro ismi buu isku bedeli jiray ismigaa dhuwarka la yidhaha ama dhuudii oo kale dhuwar la odhanayo ee wax samaynaya ayaa halkan af carabiga ismi faacil loo yaqaana alifkaasaana ficilka lagu taagaa haddaba sida ismiga faacil lagu tacriifinaya talo waa maxay ismiga faacil culimadu siyaabo duwan bay u tacriifiyeen markay ismi faacil ka hadlayeen kitaabkeenna laamiyaha ana waynu ku soo marnay tacriifkiisa ismiga mafcuulna waa sidoo kale saasoo kale waa mashtuqa min alficli lidalaalati calaa man qaama bihi lficlu calaa wajhi lxuduud aw listimraar waxaa loo yaqaanaa ismiga faacil ma waa shay ushtuqa laga ishtiqaaqday min alficli ficil baa laga ishtiqaaqday qolada le ficilku asal ma aha waxay leeyihiin min masderilficli halkaa hala keeno sida basriyiinta oo kale min alficli ay min masderilficli baa laga ishtiqaaqday lidalaala ayaa loo ishtiqaaqday si laysku tusiyo calaa man qaama bihi lficlu ficilku ciddii uu ku qumay uu ku tacalluqay calaa wajhi lxuduud si xuduud iyo aan joogto ahayn uu ugu qumay ama calaa wajhi xuduud ayuu ugu qumay aw istimraar ama si joogto ah haddaba tacriifka mashtuqa min alficli lidalaalati calaa man qaama bihi lficlu calaa wajhi lxuduud waa ismiga faacil aw istimraarna waa sifat lmushabahu haddaba mubaalaqa hadday soo gashana sifat lmushabbahayba kuu noqoni kolkaas saddex cashar ayaa tacriifkan yar soo wadagelaya asmaa lfaaciliin amhilat lmubaalaqo iyo sifat lmushabahu ayaa saddexdaa tacriifkaas intaas oo qura saddexdaasaa soo wadagelaya asmaa marka laga waramayo ama la tacriifinayo waa mashtuqa min alficli lidalaala calaa man waqaca calayhi lficlu calaa wajhi lxuduud aw listimraar isaga laftiisu sifat lmushabaha uu leeyahay uun oo ismiga mafcuul laftiisa ayaa sifat lmushabaha yeelan walow culimadan luqada qaar badani ayna uba banbixin ama meelo yaryar ay ku ishaaraan abniyau asmaa faaciliin wlmafcuuliin haddaba asmaamafcuuliintu hainoo dambeeye asmaa faaciliinka ayaa inoo soo horeynaya oon doonaya halkeenan inaan ku sharaxno muxuu noqonaya talo asmaa faaciliin ismi faacil maxaa loo yaqaanaa sideebase lagu samayni wasanadiisa ficil baa laga sameeya horta ismiga faacil ficilkuna wuxuu ahaa qaybihiisa marka aan doonayno shan iyo konton wasan ayuu ficilku ahaa shan iyo kontonkaa wasan inta ulaaiga abuu sheikhu soo hormariyey ulaaigu saddex wasan buu kulahaa oo facala iyo ficile iyo faculo ah haddaba labiiyo kontonka khayru ulaaiga dib inoogu dhig oo saddexda ulaaiga ah inoo soo qadin saddexda wasan ee ulaaiga amarkaan ah soo qadimo waa facala facile facula iyagoo xagga wasanka saddexdaasay yihiin xagga tacdiyada mafcuulun bihi qaadashadoodana waxaa la odhanayaa shan bay noqonayaanoo facala keligeed waa laba facala mucadaa oo mafcuulun bihi qaadata waa akale iyo daraba iyo nasara iyo fataxa iyo iyo facala laazima oo faaciluun qaadatoon mafcuulun bihi qaadanaynin kharaje iyo jalase iyo qacade iyo wajabe iyo labadaasay facala uqaybsamay laazim iyo mucade o labadaas facala waa laba ficilana labay uqaybsamay oo ficile mucadaah oo mafcuulun bihi qaadanaysa waa calima iyo shariba iyo xamide iyo iyo ficilo laazim ah oon mafcuulun bihi qaadanayn sida farixa iyo wejile iyo halkaasina ficilana labay inoo noqotay waa afar facula markaan u imaado facula iyadu waa laazim uune weligeed mafcuulun bihi ma qaadato oo facuuladu mucadde ma noqoto haddaad aragto raxubat bikadaar oo kale baabkaa tawasuc baa ku jiro oo culimmadu si badan ayay uga hadleen ama ha yidhaahdiin fiihi xadfun uma tisaal ama ha yidhaahdiin tadmiin baa ku jira siyaabo kala duduwan bay culimmada luqadu uga hadleen laakiin facula waa laazimuun shantaasay inoo noqotay waa laba facalo ah iyo laba faciilo ah iyo hal facuulo ah shantaasuu ficilka hulaafigihi inoo noqday ismi faacil sidee looga keenaya haddii su-aashaa layna weydiiyo facalo labadeeda laasimkeega iyo mucadaheega iyo ficilo oo mucadoah saddexdaasiba faacil bay ku imani tusaale ahaan haddaan iminka darabo eego waa facalo oo mucadoah ismigeega faacil faacil baan ku keeni oo ka waxgaraaco daarib baan odhan daarib ayaan ugu dhawaaqi haddii facaaladu laazim ay tahay waa kharaja ama jalasa jalasadaasi waa facaalo oo laazima faacil baan ismigeega faacil ku keeni oo jaalis baan odhan labadaasiba halkaa ayay culimu inagu daayeen ama si waadix ah ayaynu labadaaba u arkaynaa oo maxaanku idhaahdaa aan madmadow lahayn haba yaraatee culimo waxaa kaloo intaa inoo dheer facalo labadeedii qayboodba faacil bay ku yimaadeen ismiga faacil sida qiyaaska u ah ficilada mucadaha ahina faacil bay ku iman oo xamide xaamid baad odhan calimana caalim baad odhan sharibana shaarib baad odhan saddexdaasi faacil wasanka ah ayay wada leeyihiin haddaba ismiga faacil ee faacil ku imanaya saddex buu udhaxeeya facala lmucadaa akala aakilun facala laazima kharaja khaarijun iyo ficilo mucadaa sida calima caalimun saddexdaasi saasay ku yimaadeen haddaan soo qaadano ficilada laazimka ah ficilada laazimkaa ah saddex wasan baa qiyaas u ah isla wasankaa facili ay tahay oo la tanwiiniyo ismi laga dhigay facilun sida farixa oo kale loo odhanayo farixun waa mid faraxsan wax alla waxa caradka ah ama wax soo dariyey sheegu markuu kutusayo ayaa ficilun lagu keenaa farixa wuu farxay farixun waa mid faraxsan farixun ayaad odhanaysaa farixa wuu farxay farixun waa mid faraxsan baad odhan wajila wuu baay wajilun waa mid baaya ayaad odhan facila ficilun baad iskaga keenaysaa waxaa kaloo in wasanka ay facilada laasimkii ku imanaysa kamid a afcal waa mar alla marka ay ceeb ku tusto ama ay midab ku tusto hadda aswad baad odhan ka madow ereygaa aswada culimada qaar baa mooda inay ismu tafdiil ku macneeyaanoo ka madow yidhaahda ka madow ha ku macnaynin ismu tafdiil ma aha waa ismi faacil oo ficilo ah aswad waa madow uun waa mid madow waa daato madowle shay madowle uun weeyaan axmar ka cas ma aha axmar waa cas uun abyad ka cad ma aha abyad waa cad uun baa loo jeeda ismi faacil baad ku macnayni laakiin ha ku macnaynin ismu tafdiil ha ku macnaynin waynu haynaa ficiladu hadday midab kutusto ama iyadoo laazima ama ceebba ay kutusto lagu abuuray oo khilqi ah sida camiya u indhabeelay acma waa indhoole carija laangadhuu noqday acraj waa laangadhe saliica bidaar buu yeeshay aslac bidaar buu leeyahay xawila indhihiibaa kala jeedsaday axwal way kala jeedaan cawira indhihiibaa cawarmay acwar waa mid iishiisu cawaran tahay ficila afcalkaa ah ayaa qiyaas u ah markay laazim tahay midab ama ceeb ay kutusayso waa wasanka labaad afcalku wasan saddexaad ayaa jira oo ficiladu ay ku timaado ficlaan hadday ku tusto imtilaa lbani waxaraaratu ama imtilaa badli aw xaraara ayay ku tustay faclaan baa qiyaasu ah shabica wuu dhargay shabcaan baad ku keeni damia wuu oomay damaan baad ku keeni damia damaan shabica shabcaan saa ayaynu ugu dhawaaqaynaa faclaan baynu ugu dhawaaqay haddii kulayl uu keenayo ama xaraare uu keenayana sakira wuu sikhraamay sakraan damia wuu oomay damaan saasaynu ugu dhawaaqaynaa ficila ficilada laazimkii saddex bay haddaba yeelatay saddex wasan waa inay ficilun ku timaad sida fariixun oo kale in allaha laa yuxibu lfarixiin ama laa yuxibu lfarixiin baabad odhanba iyo inay afcal ku timaad sida aswad oo kale iyo inay faclaa ku timaad sida shabcaan oo kale ficilada laazimka a qiyaaskeygu waa saddexdaa ficilo oo qura ii dhiman fuculo hadaba qiyaaskeyga marka culima laga waramayo fuculo qiyaaskeegu waa laba wasan inay faciil ku timaad iyo inay faclun ku timaado labadaasay qiyaasu leedahay karuma markaan eego kariim baan ku keenaya ka sharafta le kariim baan odhan karuma sharaf buu yeeshay kariimun kariimun lauma wu liitaa laiimun baad odhan laiimun lauma laiimu karuma kariimun saasaan ugu dhawaaqaya waxaa kaloo laga yaabaa facuuladu inay faclun ku timaado qiyaas ahaan sida sacuba u adkaaday sacbun waa mid adag ama sahula uu sahlanaaday sahlun waa mid sahlan labadaa wasan isku soo wada xooriyo ficilka hulaaiga ah ee shanta qaybood inoogu qaybsamay ama saddexda wasan ahaa ee saddexda wasan u qaybsamay ismigiisa faacil waa lix sida qiyaaska lix baa inooga muuqata facalo oo laba qayboodo laazimiyo mucade iyo ficilo oo ah, faacil bay ku yimaadeen ficilada laazimkii saddex wasan bay yeelatay ficilun iyo afcal iyo faclaan afar baad iga haysaa faculo iyadu laazimun bay noqotaa tahay laba wasan bay ku timaadaa faciilun iyo faclun afartii labadaa ugee lix wey lixdaa wasan ayuu ismiga faacil ee ulaaiga ah qiyaaskiisu noqonaya bal haddaba ila eega shaad baa isna jire shaadka intaynaan gelin ayaan horta intaan aynu macnayno yatii wuu iman ismu faacilin ismi faacil ayaa iman min athulaaiyi ficil thulaaiya ayuu ka iman haddaba yatii ismu faacilin markaynu nidhi waxaa la ogaaday baabka cunwaanka magacyadii ku yaalay in asmaamafcuuliinta dib uu udhigay abniyatu asmaa aaciliina wmafcuuliin asmaamafcuuliinta dibbuu sheekhu udhigtay yati wuu iman ismu faacilin ismi faacil ismiga faacil shan iyo konton wasan buu ka imanayay min aulaaiyi buu ka iman buu ku yidhi min aulaaiyi markuu yidhi labiyo kontonkii hayru ulaaiga ahaa inuu dib u dhigtay ayaa la fahmay oo saddex weeyaan ulaaigu facala facila facula biictibaari alcamal haddii la eegana shan bay noqonayaan yأti wuu iman ismu faacili ismi faacil min aulaaثiyi ficil hulaaثiya ayuu ka iman ka wasni faacilin calىa wasni faacilin faacil wasankiisa dushiisa ayuu ku iman faacil baa lagu keeni oo wasanka faacil ah ayuu ku dul iman doonaa haddaba ka wasni faacilin markaan idhaa ama calaa wasni faacilin markaan idhaa faacil wasankiisa ayuu ku iman markaan idhaahdo ficilka hulaaثigii faacil ha ku yimaado saddex baa halkaa ayaa ayaa ayaa uu ku wada imanaya facalo labadeeda qaybood waxa weeye daraba daaribun iyo jalasa jaalisun iyo ficilo oo ah waxa weeyaan calima caalimun laakiin sheekheennu ma kala saarine shantiiba inay faacil ku wada imanayaan hadday hulaati yihiin ayuu beytku sheegay waxaa lagu ogaaday ficilada laasimka ah dibbuu ka reebi doonaayo wuxuu ina odhan doonaa xagga dambe isagoo lficil laaimu lificil laaimi aclaanu ficil buu ina odhanaya waxaa la ogaaday ficilada laaimkiihi inayna halkan ku jirin faculadana beytka soo socda ayuu ina odhan doonaa lificulmadmuumi caynan faclun kadaa faciilun buu ina odhan doonaa waxaa la ogaaday faculana inayna ku jirin yaa soo haday markaan faculo ka saarnay lificulmadmuumi faculada laaim kuma qaydin wuxuu ugu qaydi waay de waa laaim qofku wuxuu yahay laguma qaydo haddaad tidhahda waxaan arkay maxamed oo nin ah waa lagugu qoslaya maxamed oo nina kolkaa war ba haddaad tidhi inuuna gabadh ahayn waa la og yahay ninka ka reebbaa la odhanaya fuculo marka la yidhaha laazim lama odhan karo laazim ma aha ee waxay noqonaysa laazim laguma qaydayo dee weyba iska tahayba shaygu wuxuu yahay haddaad haddana kusii qaydo waxaa ku jira idaacat lwaqti wax la yidhaha waqti ayaa lumaya ama dayacmaya yati wuu imanayaa ismu faacilin ismigii faacil min athulaaiyi ficil hulaaiya ayuu ka iman ka wasni faacilin calaa wasni faacilin faacil wasankiisa dushiisa ayuu ku iman ka aatin aatin oo kaleba weeye aatin aatin waa facala oo laazima oo ataa wuu yimid weeyaan ataa wuu yimid laakiin waa naaqis weeye ataa wuu yimid haddaba waa laazim oo faacil bay ku iman aatin aatinkan asalkiisu aatiyin buu ahaa aatiyin ya-da dambe ayaa laga xadfay raasin wuu barooranayaa ama wuu u barooranayaa raasinna waxay ka timid min rasal meyta meydkii ayuu u baroortay ayaa la yidhaahdaayo waa rasaagii raasin wuu barooranayaa raasinna wuxuu ka yimid ficilka rasaaa buu ka yimid waa facala oo mucada ah oo muctalulaami bilyaai ah ayuu noqday sheekhu labada tusaaluu keenayba muctalulaam buu ka keenay laakiin xagga muctalulaamnimada ma qiimaynaye keliya wuxuu qiimaynaya un xagga aatina inay ka socoto laazim ee raainna inay ka socoto mucadde inay ka socoto ficilena tusaalihii wuu ka aamusay meesha inay ku jirto waa layska ogyahay yatii wuu imanayaa ismu faacilin ismi faacil min aulaaiyi min alficli ficilkiibuu ka iman aulaaiyi ee ulaaiga ahaa ka wasni faacilin faacil wasankiibuu ku iman ka aatin ka imanaya oo kaleba weeyi raain waraain ka barooranaya oo kaleba weeyi wowgiibaa ka xadfan halkaa raaina wowbaa ka xadfan waynu arkayna lifaculo madmuumi caynan faclu kadaa faciilu yaa ukhaya faclu lifaculo waxaa u sugnaaday faculihii almadmuumi la damiyey caynan caynka laga damiyey faclun baa kadaakan waxa lamida faciilun baa lamida yaa ukhaya walaalyarow faclu iska kor noqo oo aqoontan ku kor noqo halkaa markuu ka soo baxay saddexdaa qaybood facalo oo mulaqa iyo ficilo oo mucadaa ah markuu ka soo baxay ayuu faculo inoo sheegaya lifaculo waxaa u sugnaaday faculihii almadmuumi la damiyey caynan caynka laga damiyey waa facula faclun baa u sugnaaday haddaba facula faclun baa lagu keeni oo sahulo waxaad odhan sahula wuu sahlanaaday sahlun waa mid sahlan sacuba wuu adkaaday sacbun waa mid adag lifacule waxaa u sugnaaday faculihii almadmuumi la damiyey caynan caynka laga damiyey faclun baa u sugnaaday faaclun bay ku iman kadaakan waxaa lamida faciilun baa lamida faciilna way ku iman karuma sharaf buu yeeshay fa huwa kariimun waa mid sharaf le baad odhan ama lauma wuu liitaa fa huwa la'iimun waa mid liita ayaad odhan talow labadan wasan ee facula ay leedahay labaduba ma qiyaas baa labaduba masema maxay noqonayaan mise mid baa qiyaasa labaduba waa qiyaas bay culimadu yidhaahdeen laakiin itibaaca carabta ayaa itibaac lagu samaynayo la raaciyo waxaa la eegayaa carabtu siday wasficilada ku kala keeneen oo karuma maadaamo kariimun carabi ay ku keeneen karmun kii faclun ahaana waan ku keenayaa odhan maysid dee mid kasta kii lagu keenay isticmaalkiibaad ka dambay ayadu hogaansamaysaa lifaculo waxaa usugnaaday faculaha almadmuumi la damiyey caynan caynka laga damiyey faclun baa usugnaaday kadaakan waxaa lamida faciilun baa lamida yaa ukhaya walaal yarowow faclu iska kor noqo oo aqoonta ku kor noqo walaalkayga yarow aqoonta ku kor noqo kolley haddaad arday tahay qof yar weeyaan kutubtan ardayga dhiganayaaye waxaa looga jeedaa dee ummadda islaamku caruurta way ku ababin jireene yaa ukhaya walaal yarowow walaalkayga yarow faclu iska kor noqo oo xaggee u kor noqo dee darajaad baad helaysaa oo aqoontan aad ku helaysaa ilaahay baaba yidhi subxaanahu wa tacaala kor noqoshada iyo rifcada isagoo ka warramaya yarfac illaahu ladiina aamanuu wladiina uutu lcilma darajaatin qofku hadduu aqoon leeyahay ilaahay baa darajooyin saray u qaada oo waa ucludan aqoontan lagu kor noqonayo halkaa waxaynu kaga baxnay haddaba afar qaybood baynu ka baxnay saddexdii faacil ku imanayay iyo facula oo iyadu faclun iyo faciil ku kala imanaysay afartaasaynu ka baxnay ficilo laazima unbaa ii dhiman ficilada laazimkii saddex wasan bay ku imanaysa inuu nirsaan soo marnay horeda aan usoo marnay ficilun iyo afcal iyo faclaan intaan ficilo laazima la gaadhin ayuu faculada shaad ay leedahay oo toban erey ah ayuu sheekhu doonaya halkan inuu inoo sheego waqad yajii inuu yimaad baa la arkaa waa ismiga faacil ee facula huwa waa ismigii faacil ee facula wey waqad yajiiu inuu yimaad baa la arkaa ismiga faacil ee faculi calaa facaalin facaal inuu ku yimaad haddaba facaal imaatinka uu ismiga faacil ee faculi ku imanayo waa wax iska xadidan waana shaad baa la yidhaahdaayo tiro aad iyo aad u yar ayaa facaal ku timaad waa shaad sheekhu inuu shaad yahay wuxuu ku ishaaray ishaaro ahaan mudaarica yajiiu ah ee qada uu ka horreysiiyey qadu taqliil bay faa'iidaysaa markay mudaaric gasho waqad yajiiu inuu yimaado ayaa la arkaa ismiga faacil ee facuuli calaa facaalin inuu ku dul yimaado facaalin buu ku dul iman waxaa la yidhaahdaa jabuna wuu fulayoobay jabaanun waa mid fulaya fa huwa jabaanun buu sheekhu yidhi mid fulaya weeye ragga qaarna waxaa jabaanka gabadha unbaa loo isticmaalaaye ninka looma isticmaalo ayay qabaan laakiin waad aragtaa inaga sharaxeennani fa huwa jabaanun buu inayidhi waa nin fulaya jabaan markaad leedahayna ba'da la shadi maayo oo jabbaan odhan maysid aayarun ba'da fadxi oo jabaandhe jabaan waa facaal facaal facaalka caynku ma shadna waqad yajiiu inuu yimaad baa la arkaa ismiga faacil ee faculi calaa facaalin facaal inuu ku yimaado ayaa la arkaa xasunat ilmar'atu gabadhii way dhowrsanaatay fa hiya xasaanun baad odhan waa mid dhowrsoon ama xarumo shayu shaygiibaa xaaraam noqday fa xaraamun waa mid xaaraan ah ayaad odhan xaraamun waa xaaraan ow amase wuxuu ku imanayaaba facaalkii ku iman maaye ow fucuulin facuul buu iskaga iman ismigii faacil ee facuuli ow facalin baan doonaya calaa facaalin buu ku iman facalin buu ku iman facalin halkaa wow baa ka xadfan wa facalin wa calaa facalin facalin dushiisana ismiga faacil wuu ku iman oo shaadnimo ayuu ugu iman waa facalun waa tiro kooban isna waxaa la arkay xasuna wejhu wejigiisaa qurux badnaaday fa huwa xasanun waa mid qurux badan baula geesi buu noqday fa huwa baطalun waa mid geesiya oo agtiisa dhiigu bilaash yahay waa facalun ismiga faacil ee facula facalun buu ku iman qiyaas ma aha waa shaad waana wasanka labaad ficlin wa calaa ficlin ficlin dushiisana wuu ku iman wasanka ficli ana mararkiyo lagu keenayo oo shaadnimo loogu keenaya la arkay walow luqo kaleba ay ficlinta ku jirto oo la arkay isagoo ficliid laleeyahy ficliid ama ficlin ama ficliid ayuu iskaga imanaya ismiga faacil ee ficuli waxaa la arkay cafura ninkiibaa madax adkaaday cafura wuu madax adkaaday ninka madaxa adaga sida shaydaanka u shaqeeya ama sida shaydaanka u madaxa adag ee wuxuu doonayo uun isyidhaahda qabso walow haba laga garjooge ayaa cafuro loo isticmaalaa cafura wuu madax adkaaday fahuwa huwa cifrun baad odhan ninka madaxa adag cifrun haddaad doontana cifriid baad odhan ilaahay baa qur-aanka ku yidhi qaala cifriitun min aljinni mid madax adag oo jinka ka tirsani wuxuu yidhi kolka cifriidkaasi waa ficliid weeyi kolkaa cifrun iyo cifriid labadaba waa la isticmaalaa haddaba ficlin buu inoo sheegay sheekhu ficlin oo calaa wasni oo cifrin cifrin oo calaa wasni ficlin ku jira shaadkii ismiga ismiga facule ee ismiga faacil ee facule inuu yahay buu caddeeyey waana wasanka saddexaad wa faacilin buu ku iman faacil oo faculadu faacil bay ku shaadowdaa faacil ayay iskaga iman haddaba markay faacil ku imanayso waa xaqiiqo jirto oo faculo oo faacil ku imanaysa waa dhab weeyaan waana la arkay wayna iska jirtaa faculo oo faacilku imanaysa waxaa ka mid a caqurat ilmar'atu bay noqotay fa hiya caaqirun mid medhalaysa ama fajura ninkii dembiilu noqday fa huwa faajirun waa nin faajira ama basula wuu dhiiranaaday fa huwa baasilun waa nin dhiiran baad odhanaysa waa faculo oo ismigeega faacil uu faacilun ku imanayo waana wasanka afraad buu noqonayaa faacilku kow waxaan soo dhiganay marka koobaad facaalin haddana waxaa ku xigay facilin haddana waxaa ku xigay ficlin haddana waa faacil waa kii afraad wa fuclin wa calaa fuclin wasanka fucliya dushiisay ku iman waana wasankii shanaad iyadoo fuclin ku imanaysa waxaa la yidhahdaa hamura ninkii wuxuu noqday nin aan soo gelin oo nacas ah fa huwa humrun baad odhan waa jaahil baad odhanaysaa aan tijaababa samaynin humrun humrun haddaba waa calaa wasni fuclin weeye fuculin wa calaa wasni fuculin fuculin dushiisana way ku iman fuculin waxaa la yidhaha januba rajulu ninkiibaa janaabo yeeshay ama fogaaday fa huwa junubun waa mid janaabo le baad odhanaysaa junubun calaa wasni fuculin ow ficilin bay ku iman wasankii ficilin ahaa ayay iskaga iman waxaa la yidhahdaa ficiilinkana amila wuu mirqaamay fa huwa amilun ama fauna fauna ninkiibaa maskax badnaaday fahuwa huwa waa mid maskax badan baa laodhan fauna rajulu fa huwa fainuun khashuralmakaanu meeshii way adkaatay fa khashinuun waa mid adag baad odhanaysa fucaalin aw calaa fucaalin wasanka fucaala dushiisa ayay ku iman haddaba fucaal markay ku imanayso iyaduna waa shaadnimo ayaa fucaalka ay ugu imanaye ma aha qiyaasnimo waxaa la yidhaha farutalmaau biyihii baa macaanaaday fa furaatun waa kuwa macaan ama zacuqa way qadhaadhaadeen fahuwa zucaaqun waa kuwo qadhaadh waa faculo oo fucaal ismigeega faacil fucaal uu iskaga imanayo fucaal uu ku imanayo ow facuulin facuul buu ku iman facuul ayuu ismigii faacil ee facuulo weeyi waxaa dhici karta inuu facuul ku yimaado xasura rajulu fahuwa xasuurun baa la yidhaahdaa xasura rajulu ninkiibaa hablihii dayiba waayey oo guursanba waayey fahuwa huwa xasuurun xasuurku sidiisa waa qofku markuuna ishtiho iyo shahwo uuna lahayn ama gabadha iyo gidaarku markay u sinmaan ayaa xasura rajulu la yidhaah mararka qaar baa xasurada faacilkeegu naaqa ay noqotaay waxaa la yidhaha xasurati naaqatu hashiibaa ibagala yeelatay ama ibajuuqa yeelatay hasha marka la lisayo ib yari ayay naaska ka gasho oo kadibna caanaba ay kasoo bixi waayaan ay candhadu sidaa ku bararto karto ama waxaa loo yaqaanaa xasurati naaqa hasha ibajuuqa yelahoo hasha caana marka la tuujiyo way ka soo baxayaan caanee eh. laakiin si baahsan bay usoo baxayaan oo markaa saa loo dhiiji la yidhaabay nin halkaa ajooga iskaga duulayaan ay ku dhacayaan xasurati naaqatu baa la yidhaha fahiya markaa maxaan ku keenaynaa xasuurun waa xasuur baa la odhanaya xasuur baa lagu keeni doonaa ow afcala afca afcalin afcal buu ku iman waa kii tobnaad ee ugu dambeeyey afcalin afcal buu ku iman wa xamuqa rajulu ninkii baa nacas noqday fa axmaqu waa nin nacasa wakarua nacas buu doqon buu noqday fa huwa waa mid doqona baa leedahay waa tobankaa wasan ayay faculadu ismigeyga faacil ku shaadoobaa kow waa facaalin laba waa facaalin saddex waa ficlin afar waa faacilin shan waa fuclin lix waa fuculin toddoba waa ficilin sideed waa fucaalin sagaal waa facuulin tobanna waa afcalin fadrujniyahu ku dul soco calal usuuli usuushan aan kuu soo sheegay waa qawaacid waxaanan kuu sheegayaay qawaacidkan iyo raac oo ku dul soco buu ku yidhi qawaacidkaa in la raaca waa lagama maarmaan amase waa daruuriba kolka qawaacidkaa raac buu ku yidhi hadda aan kuu soo sheegay ismigii faacil wuu inaga dhammaaday faculo markuu ka imanayo oo qiyaaskeeguna laba wasan bay noqdeen oo faclun iyo faciiluna kala yidha shaadkeeguna toban wasan ayay noqdeen waxa ii dhiman haddaba faciiladii laasimka ahayd ayaa qiyaas iyo shaad ahaanba waxa ay yeelanaysaa uu ii hadhsan yahay lficile waxaa u sugnaaday ficilihii allaazimi laazimka ahaa faclaanu faclaan baa u sugnaaday facilun wasanka faciluna baa usugnaaday wa afcalun wasanka afcaluna baa usugnaaday ka mili ajharin waa ajhar kii oo kale kii dharaarada lahaa oo kale cajilin wa cajilin iyo kii cajilka ahaayee degdegayay oo kaleba weeye sheekhu wuxuu halkan inoo sheegayaa ficilada laazimka inay saddex wasan ku imanayso waa faclaanka koobaad haddaba faclaan marka lagu keenayo shardibaa ku xidhan ficil laba shardiba ayaa laga rabaa kow ficili waa inay laazim tahay laba waa inay kutusayso imtilaaulbatni iyo xaraaro xaraarada ama farxadi ha keento ama maxaan ku idhahdaa naxdin iyo murugo iyo sakhradi ha keento faclaan baynu ku keeni kol haddii iyadoo laazima ay imtilaaulbatni imtile iyo xaraaro ay ina tustay waa faclaan ficiluna waa lagu keenayaa waa shaygu inuu caarid yahay shay carad ah oon joogto ahayn sida farxadda iyo waxaa lamidkaa farix unbaad iska odhan cabsida wajil unbaad iska odhan afcalun waa wixii midab iyo ceeb kutusaya sida ajhar oo kale waa dharaaruu leeyahayo ninku markuu sida fiid meerta maalinta waxba arki waayo ayaa la idhaha jahira fahuwa ajharu waa nin dharaaro leh waxaa kasoo horjeeda cashaa habeenuu leeyahay acshaa baa la idhaha ninka habeen cashiya acshaa cashiya acsha acsha waa ninka habeenada leh een habeenkii waxba arag jahirana ajhar baad odhan ka dharaarada leh ee maalintii aan waxba arag cajilinna waa tusaale weeyaano ajhar iyo cajilinba waa tusaale ajharku kolka wuxuu tusaale u yahay afcalkan ku xiga uun cajilinna wuxuu tusaale u yahay ficilin faclaankiina maba tusaalaynin laakiin sakraan iyo shabcaan iyo dam'aan iyo waxaas ku tusaalayn iyagana saddexdii wasan ee ficilada laasimkiihi ay lahayd ayuu beytkan sheekhu kusoo sheegay lificilo waxa u sugnaaday ficilaha allaasimi laasimka ah faclaanu faclaan baa u sugnaaday facilun wa facilun baa u sugnaaday wa afcalun ayaa u sugnaaday ka mili ajharin ajhar oo kaleba weeyi kii dharaarada lahaa cajilin wa cajilin oo kaleba weeyi kii cajilka ahaayee degdegayey oo kaleba weeyaan waqad yajiiu inuu yimaado ayaa la arkaa ismu faacilin ismi faacil minhu isagan inuu ka yimaado calaa faciilin wasanka faciil ah inuu ku yimaado ow faacilin ama faacil inuu ku yimaado khudhu kan iska qaado daljalaai wuduux iyo caddi isagoo u saaxiiba sidaan kuugu soo dhigay baa si cad iska ah waar iska qaado warkani caddaan buu u saaxiib yahay waa war cad ee iska qaado sheekhu wuxuu inoo soo sheegay faculo qiyaaskeegii iyo shaadkeegii laakiin facala eeg facala oo mulaq ah qiyaaskeygi uu soo sheegay shaadkeyga ma sheegin ficilada laazimka ana qiyaaskeygiio saddex wasana buu sheegay shaadkeygii ma sheegin ficilada laazimka ah ayuu doonayaa inuu shaadkeyga halkan inoogu ishaaro oo ina yidhaah ficilada laazimka ah shaadkeyguna intaasuu noqon waqad yajii inuu yimaad ayaa la arkaa ismu faacilin ismi faacil ayaa inuu yimaad la arkaa minhu ficilaha laazimka ah ayuu ka imanayaa calaa faciilin buu ku iman faciil ficilada laasimkiihi faciil oo facula ay iska lahayd ayay ku shaadoobaysaayo faciilka ayaynu aayar iskaga keensan waxaa ka mid a bakhila wuu bakhaylay fa huwa bakiilun baad odhan waa mid bakhaylay fa huwa bakhiilun war ninkani waa bakhayl ama marida wuu bukooday fa huwa mariidun waa mid bukaa ama saqima wuu xanuunsaday fa huwa saqiimun haddaba ficilada laasimkiihi markay ficiil ku imanayso waxaay culimmadu yidhaahdeen laabudda min xamlin waa inuu jiro xamli iyo munaasabo ficilo ay isku leeyihiin haddaba bakhiilkan markaad aragto ereygan bakhiil ah karuma ayaa lagu xambaaray ama khabua kaa doonto haddaan bakil bakilo idhaa karumaa lagu xambaaray nisbada meesha taalla waa didiya oo karumo iyo bakila way iska soo horjeedaan waa laysku xasuusanaya saasaa kana bakiil loo odhan kana kariim loo odhan karumo kor hadday kariim ku imanaysa qiyaaskeegu bakilana ha la raaciyo saasay yidhahdeen haddii eh, bakilada khabuso lagu xambaaro waa nidiya oo iskama soo horjeedaani waa isku mid kolkaa bakilada ama karumaa lagu xambaaray dheeg ficil ay iska soo horjeedaan ama khabuso ficil ay isla mid yihiin kaa doontadhe nisbaduna ama waa tadaadi ama waa mumaalo labadaa mid ahaan xamligaasaa meesha dhacay waa aacilin ow faacilin oo facaladii hore mulaq ahayd iyo ficilada mucadaha wasankoogii oo faacil ahaa ayay ficilada laasimkii ku imana mararka qaar waa shaad laakiin waxaa lagama maarmaana xamligan iyo munaasabadan ayaa iyaguna lagama maarmaana tusaale waxa wey faniya wuu dhammaaday markaan idhaa faniya waxaa la odhanayaa faniya waa ficilo laasima fa huwa faanin baa la odhan calaa wasni faacilin waxaa lagu xambaaray bay culimmadu yidhaahdeen dahaba dahaba waa facala oo waa tegid fariyana dhammaad dhammaadka iyo tegiddu waaba isku macno dhow yihiinba war waa isku mid eh dee faacil inagaga wada keen fa huwa faanin fa huwa faanin faniya faanin baa la odhan halkaa waxaynu haynaa ficilada laasimka saddex wasan inay qiyaas u yihiin shaadkeeguna laba inuu yahay ama facaladii hore faacilkiibay ku shaadoobi ama ficilada qiyaaskeygi ficiilka ahaa labadaa wasan bay ficilo laazimi ku shaadowdaa nisbo iyo xamli ayaana lagama maarmaana waqad yajii inuu yimaad ayaa la arkaa ismu faacilin ismi faacil inuu yimaad ayaa la arkaa minhu ficilada laasimkaa ah inuu ka yimaad ayaa la arkaa calaa faciilin faciil dushiisa inuu ku yimaad ayaa la arkaa ow faacilin faacil dushiisa inuu ku yimaad ayaa la arkaa ee khudhu iska qaado daljalaai faydan isagoo u saaxiiba waxaa la ogaaday culima haddaba waqad yejii markaynu nidhaa qadu haddii ay mudaaric gasho taqliil bay faa'iidaysaa macnaha hadda looga jeeda ee ay laynagu tusinayaana waa shuduudka inay shaad tahay baa laynagu tusinaya talow facalada hore miyayna iyadu shaadba lahayn oo facaladii hore waay meelay ku shaadowdaaba ma jiro miyaa talow may way leedahay iyaduna shaad ayaa jira facalada hore ay yeelanayso wuxuu sheekhu yidhi isagoo ka hadlaya waqad yajiiu inuu yimaad ayaa la arkaa ismu faacilin ismi faacil inuu yimaad ayaa la arkaa min facala ficilka facalaa ah inuu ka yimaad ayaa la arkaa ka ayibin calaa wasni ayibin ayib ka ayibin oo kaleba wey waa tusaale ka ayibin oo kaleba weeyi ashyabo oo kaleba weeyi khudhu isaga iska qaado dal culaa sarayn isagoo u saaxiiba war waa mid aada u sareeye eh iska qaado oo dee waa cilmi cilmiguna wuu sareeya adna waad ku sarayni kol hadduu kaad qaadanaysaa sareeyo adna waad sarayni haddaba waqad yajiiu qadan mudaarica yajiiu agashay waxay ina tusinaysaa warka soo socdaa warshaada inuu yahay ayay ina tusinaysaa sheekhu wuxuu yihi waqad yajiiu inuu yimaad baa la arkaa yajiiu hamsaha sheekhu wuu iskaga tegey oo luqatu ja yajii wuu ku baneeyey ama gabayga dartii u xadfay gabayga markaad akhriyaysa hadaad waqad yajiiu tidha uu kaa jabiba waqad yajii baad odh waqad yajii waqad yajii inuu yimaad baa la arkaa ismu faacilin ismi faacil inuu yimaad baa la arkaa min facala ficilka facalaa ah inuu ka yimaad baa la arkaa ka ayibin oo kaleba wey ayibin haddaba waa faciil culima faciil bay yidhaahdeen culimana colana faycil bay yidhaahdeen kaa doontaba ka dhig daaba ficilkii daababu ha wuu wanaagsanaaday daaba waa facala oo muctalulcayni bilyaai ah daaba yaiibu waa facala oo muctalulcayni bilyaai ah qiyaasku wuxuu ahaa in daaib lagu keeno daaib daaib oo faacil ah in lagu keeno ayuu qiyaasku ahaa nasiibka waxaa la arkay inayna carabi daaib ku keenin inay dayib ku keeneen ayibkanay qolo yidhaahdeen faycil ha laga dhigo faycil oo ya saaida caynka hortii ala keeno caynkuna hadda waaya dayib buu noqday dayib dayib markaa tidhahde bes isku shaduunde waa laisku shadayu dayib baa la yidhi qolona waxay may e faciil dhigo faciil oo ya-da saa'idkiihi ya ah ka dambayso dayib uu ahaa asalku dayib dee waa laisku shadayun dayibin waa faciil haddaba facaaladan waxaa lagu xambaaray ficil facula ah baa lagu xambaaray oo waxaa loogu xambaaray iyo sababtuna ama mumaaalo iyo isku mid noqosho ama tadaadi iyo iska horjeed ayaa layskugu xambaaray hadda daaba ugu wanaagsanaadyda ayaa lagu xambaari karaa maadaamay khabii ku imanaysay daabana dayib ha ku timaado nisbada ka dhaxaysana didiya la yidhah way iska soo horjeedaan haddaad doonto daaba karuma ku xambaar nisbadana nidiyo ka dhigo ayib ashyabka markaan doonayno wasanka ashyab ihi ficilada laazimka abaa ah qiyaas ulahaa waa afcal oo inagii ajhar iyo soo maraynay aswad iyo wixii midab ku tusa ama ceeb khilqiya ku tusa in afcal lagu keenayo haddaba ashyabkan ficilkiisu shaaba buu ahaa shaaba wuu ciroobay shaaba yashiibu shaaba af carabiga laba macnay ku timaadaa mar shaaba wuu badxay baa laydhahay oo caanihiiyo biyihii buu isku daray shaaba taas mudaariciga yashuubu ah oo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi lashawban min xamiim midna shaaba wuu badxay oo waa yashiibu wuu badxaya oo waa teenan hadda aynu marayno shaaba wuu badxay yashiibu wuu barxaya haddaba waa facalo oo muctalulcayni bilyaai ah shaaib buu ahaa ismiga faacil qiyaaskiisu shaaib halkii shaaib lagaga keeni lahaa unbaa la yidhi warniyow shaaibkani ma badax baa mise horta waa cadaankii cirada waa ciradii ka badhaxa ma aha kol haddii shaabadu marna uu badxay ay tahay marna uu cadaaday tani hadda waa ciraystay na looga jeedo waxaa la yidhi warniyow shanibadu saw maahayn qofka ilkaha ka cadaada waa ficilo oo laazim ah midabayna ku tustay muxuu qiyaaska shanibi ahaa ashnab afcal baa lagu keeni jiray dee shaabaduna madaxuu ka cadaaday weeyaane madax madaxa ilkuhumaba ilkuhu maba kala foge dee shaabad iyaan waxba shaaib lagu keenin dee afcal ha layskaga keeno shanibaha lagu xambaaro sababta loogu xambaarayna waa almumaahala oo mid kastiba caddaan buu sheegaya waqad yajiiu inuu yimaad ayaa la arkaa ismu faacilin ismi faacil inuu yimaad ayaa la arkaa min facala ficilka facala ah inuu ka yimaad ayaa la arkaa ka ayibin oo kaleba weeye oo faciil ah ama faciil ah ashyaba oo kaleba weeye oo afcal ah khudhu niyahow qaado dalcula sarayn isagoo u saaxiiba halkaa culima waxaynu kaga baxnay ficilka hulaaiga ah saddexdiisa wasan ismigooga faacil qiyaas iyo shaadba waynu ka baxnay qiyaas iyo shaadba haddaba talow sifada mushabahadihi maxay ahayd xaqiiqada culimadu waxay yidhaahdeen wararkan aan ka soo hadlaynay ilayn ismi faacilba ma ahayn haddii dawaam looga qasto faacilkoogana loo idaafeeyo waaba lmushabahaba ismiga faacil isaga xuduus baa looga qastaa beydkanu sheekhu ku yara ishaaray wuxuuna yidhi in qusida haddii loo qasto alxuduudu xuduud oo soo darin ah haddii loo qasto xuduud shay aan daa'im ahayn hadii ismigan faacil wasanadan hadda aan sheegaynay xuduud haddii looga qasto xuduudka waxaa looga jeeda wax shalay dhacay ama wax maanta dhacaya ama wax berri dhici doona laakiin wax joogto ah haddaan looga qastin faacil baa ficil kasta ismigiisa faacil lagu keeni ama faculo ha ahaado ama ficilo laazima ha ahaado ama facalo mulaqa ha ahaado ama ficilo mucadaa ha ahaado faacil baa qiyaas u ah ismiga faacil ee rasmiga ah in qusida haddii loo qasto alxuduudu xuduud oo soo dirin ah haddii loo qasto faacilun wasanka faacil ah kafaa bihi waxa ku kaaftoomay kullu ulaaiyin ulaai oo dhan ayaa ku kaaftoomay akhii yaa akhi walaalkayow kul iska daaq alkhala cagaarka oraradoo iska soo cagaarso oo ma xoolaa tahay sheekhu muxuu kulilkhalaa buu leeyahay mise waaba jaadka soo qayil may jaadka soo qayil maahee ilan cagaar la cuno jaaduun baynu aragnay kulilkhalaa soo qayil maahe waxa weeye qaaciidada kitaabku leeyahay ayuu sheekhu ka dhigay cagaar sida xooluhu ugu naaxaan ee faa'iidiya nafci uga helaan ayuu qofkunan faa'iidiya nafci adduun iyo aakharaba ah uga helaa saasuu kulilkhalaa qaaciidada iska gura kuu leeyahay daaqa cun maaha waad qaaciidada iska gura waa balaaqo ahaan weeye in qusida haddii loo qasto alxuduudu soo darin haddii loo qasdo faacilun wasanka faacil ihi kafaa waxa ku kaaftoomay kullu ulaaiyin ulaai oo dhan ayaa akhi yaa akhi walaalkayo ku kaaftoomay ee kul iska cun alkhala daaqa iyo qawaacidka oradoo qawaacidka iska soo guro ayuu sheekhu ku yidhi oo qawaacidka si dhab ah u fahan buu ku leeyahay waa alkhala naxwu tusaalihii buu kani buu yeelan wajaadilun wuuna farxayaa walyowma maantana daaka kaasi saa'ilun waxbuu isu'aalanayaa wa caailun waana caail miskiina oo faqiir ah wuxuu doonayaa sheekhu inuu ina tuso karumadii kariimka ku iman jirtay haddii xuduud looga jeedo inay faacil ku imano kaarim la odhan waayo karuma kariim bay ku iman jirtay haddii xuduud looga qastayse kaarim baad odhan kaarimun ayaad odhan iminka hadan daka arimun markaan idha hadan daka arimun waa jumlo dhamaystiran xuduud bay kutusaysaa ereyga qariinada ee xuduudka sida tooska ah kuwa tusayaana waa ereyga hadan ah naxu hadan beri daakani kaarimun sharaf buu yeelan wajaadilun wuuna farxayaa hadan beri daakani kaarimun sharaf buu yeelan wajaadilun wuuna farxayaa walyowma maanta daaka kaasi saa'ilun waa mid waxi weydiisanaya waa caailun waana mid baahan saa'ilun iyo caailunna xuduud baa looga jeedaa ilayn sa'ale iyo caala bay ka kala yimaadeen waxaa lagu ogaaday qeydka alyawma ah ayaa qariino ah kan horena qadanta ayaa qariino ah oo dee mid kastiba xuduud weeyaanoo qadanna waa maalin soo socda waa zaban gaar ah alyawmana waa zaban joog ah labada ayaa lagu ogaaday halkaa culima ismiga faacil ee hulaaigu uu leeyahay ayaa inagaga dhammaaday bartaa ayuu inagaga dhammaaday halkan haddaba waxaynu geli doonaa ismiga faacil ee kayru hulaaiga ah oo labiyo kontonkii wasan ee soo hadhay ah ismigoogii faacil baa laynaga rabaa inaynu ogaano sida uu ku imanayo waa labi iyo konton wasan ismigoogii faacil sida uu ku imanaya culima laynaga rabaa halkan haddaba labiyo kontonkaa wasan ee khayrulaaiga la yidhaha ismigiisa faacil marka la rabo waa la mudaaricayni ficilka laga rabo ismiga faacil un mudaarice markaad mudaaric ka dhigato xarfulmudaaracada miim godan ku bedelo qablalaakhirkana kasri ismi faacil buu kuu noqday imika indalaqa haddaan soo qaado mudaaricee un baan odhan indalaqa yandaliqu buu noqon yandaliqu yandaliqu markaan idhaa yandaliqu ya-da hore miim godan baan ku bedelani abaaiiaa hadii akram lay weydiiyo akrama mudaarice un baan odhan yukrimubu mudaaricu noqon waa rubaacigii awalka la godaya qablalaakhirkan alkasrinaye akrama yukrimu yukrimu markaan idhaa maxaan samaynaya yadaana miim godan baan ku bedelan qablaakhirkuna uu ii kasrisan yahay mukrimun tacalama hadii la idhaa ismi faacilka keen mudaarice un baan odhan tacalama yatacalamu buu noqonaya yatacalamu yatacalamu yadaana miim godan baan ku bedelan qablalaakhirkana waan kasrinoo mutacalimun buu noqon callama haddii lagu dhaha mudaaken haddaba ismigeega faacil dee mudaaricee uun dheh callama yucallimu yucallimu ya-daana miim ku bedel qablalakhirkuna uba kuu kasriisanya mucallimun waxaa laga yaabaa kasraha qablalakhirku inuu muqadar noqdo sida mudaacafka qaarkii acadda oo kale yuciddu mucidun baad odhan ama sida tusaale ahaan oo kale ixmara yaxmaru muxmarun oo kale ama sida tusaale ahaan ikhtaara yakhtaaru mukhtaar mukhtaar mukhtayirun buu ahaa asalku wuxuu sheekhu haddaba doonayaa ismigii faacil intuuna keenin ismigaa faacilan hadda ka warbixinay sidaa uga waranay ka mudaarici buu ku keenaya amilamubaaliu iga soo yar hormariyey cafwan amilamubaala ayaa kasoo horeysa balan eegna amilamubaalaada siduu uga hadlo amilamubaalaada qolada naxwaduna shan wasan bay sheegaan qolada sarfiguna shan iyo toban wasan bay sheegaan sheekheenuna meelaha toddoba ayaa laga yaabaa inuu inoo sheego waa facaalatun iyo mifcalun waa labaynu haynaa facaalatun iyo mifcalun waa eh, facaalun iyo ficiilun iyo facuulun shan fucalatun lix mifcaalun iyo mifciilun toddoba sideed facilun sagaal sheekhu wax badan buu keenay toddobaan moodayay inuu ka dhigi jiray waa facaalatun waa kow waa mifcalunna waa laba labaynu haynaa facaalun waa saddex ficiilna waa afar facuulna waa shan fucalatun waa lix mifcaal mifcaal waa lixdii toddoba mifciil waa sideed faciilun waa sagaal sagaal buuba sheekhu inoo waa faciilun waa toban toban wasan oo wuxuba keenayba amilatmubaalaqa ah oo amilatmubaalaqadu sideeda waa ismi faacil oo mubaalaqa lagu daray wuxuu ihi wa min bina smi faacilin likarati facaalatun wa min binaa ismi faacilin ismiga faacil binihiisa iyo binayntiisa waxa kamid a likaratin karo iyo farabadni loo binaynayo ismiga faacil marka la doono inuu ku tuso ama mubaalaqo inuu markuu ku tuso ee lagu mubaalaqoonayo facaalatun baa kamid a ta'daasi tanii ma aha mubaalaqay sii kordhinaysaa uu facaalna sidiisuu mubaalaqo u yahay ta'duna mubaalaqo kale sii kordhin waa mubaalaqo mubaalaqo lagu daray facaalatun waxa weeye aad mid wax u samaynaya wamin binasmi faacilin ismiga faacil binihiisa iyo owsaantiisa waxaa ka mid a likaratin karo iyo farabadni loo bineeyo facaalatun wasanka facaalatnabaa ka mida wa mifcalun wasanka mifcalunabaa ka mida ka midratin oo kaleba weeyi daraa wuu gartay bay ahaydo midratin markaynu nidhaahno waa nin aqoon-yahanoo aad wax u yaqaana ayay noqonaysaa midratin mid xoog wax u yaqaana ayuu wasanku inoo noqonayaayo aad iyo aad aqoontiisu ay u adag tahay ama ay u dhisan tahay facaalun baa isna kamida facaalun waa mubaalao haddaba facaalun markaan idhaa calaamun oo kale waa cilmi badane haddii calaamatun la yidhaahdana waa sii cilmi badane ow ficiilun ficiil baa kamida wasanka ficiil ah ayaa isna awsaanta inoogu jiraya oo ficiil baynu arki doonaa biidn illaahi tacaala ficiil waa min amilati mubaalaqa ayaa lagu daraa ficiil markaynu leenahay ficiilkaasi waa kamid isna ow facuulun facuul baa kamida sida maalan naxuurun oo kale ama e, ereyada lamidka shakuurun oo kale waa mubaalaqo mid aad u shukriya ama u mahadnaqa fucalatun baa kamida sida humazatun ama lumazatun mifcaalun mifcaal baa ka sida micdaar oo kale waa mid aad u cadar badan oo u udgoon ama mibdaal mid aad wax u bixiya ow mifciilun mifciil baa kamida mida mifciilna amhilatu mubaalaqadu ku jira waa micdiir ki cadarka badnaay oo kale mifciil wafacilun baa kamid ah, sida jadilun oo kale ama maalan oo kale marka maziqun oo kale maziqun waa mid xoog wax jarjaraya ka jadilin oo kaleba wey ka jadilin faciilun baa kamid a ah, milu samiici oo kaleba wey samiici aadka u maqalka badnaa fadri haddaba garaniyahow yaa nabiilu kan sarreeyow intan garo saddexdan wasan owsaanta aan ku soo ururiyey inaad garatood ila fahanto ayaan kaa rabaa saddexdan wasan awsaanta uu ku soo ururiyey waa mubaala amhilatu lmubaalaqa la yidhaah kitaabkeennii laamiyaha ana kana la dheer oo waa inta uu kani la dheer yahay sawaa-idda kitaabkeennan ayay ka mid tahay saddexdan bayd iyo wasanadan uu keenay wa min binasmi faacilin ismiga faacil binayntiisa waxa ka mid a likaratin karo iyo farabadni loo bineeyo facaalatun wasanka facaalatuna kamida wa mifcalun wasanka mifcalunabaa kamida kamidratin oo kaleba wey kii aadka u aqoonta badnaa facaalun wasanka facaal ah ayaa kamida ow ficiilun ficiil baa kamida ow facuulun facuul baa kamida ow fucalatun baa kamida mifcaalun baa kamida ow mifciilun baa kamida wa faciilun baa kamida kajadilin oo kaleba wey kii faciilun baa ka mida milu samiici samiicoo kale weeye ee fadriniyahow ogow yaa nabiilu kan aadka u sarreeyow warkaa aan kuu sheegayo ogow oo si fiican wax iiga qaado ogow oo si fiican wax iiga qaado halkaa saddexdii wasan ee amilatmubaee saddexdii wasan ee ficilka hulaaiga aha ismigiisii faacil sifadiisii mushabahada iyo amilatmubaalaqadiisii saddexdaas aynu kaga soo baxnay halkana sheekhu wuxuu doonayaa inuu inoo sheego ismiga faacil oo ficil hayru hulaaiya ka imanaya ficil hayru hulaaiya isagoo ka imanaya ayuu doonaya oo labiyo kontona waynu sheegno waa mudaariciisa oo xarfulmudaaracada miim damisan laga dhigay qabla qablalaakhirkana la kasriyey ka zinati lmudaarici mudaarica oo kale weeyi ashani idaafay wakiil ka tahay baynu odhan karnaa almudaarici ku jirta ka zinati lmudaarici mudaaric oo kale ayuu yahay ismu faacilin ismi faacil min hayri di alaai saddex mid u saaxiiba markuu ka ahaado kalmuqaatili dagaalame oo kaleba wey kii dagaalamayay oo kaleba weeyi haddaba ka zinati lmudaarici ashaa ku jirtaa idaafay wakiil ka tahay waxaana la odhan karaa ka zinati ilan ismi faacil mudaaric kaste la wasan maahe kolba ismiga faacil ficilka laga rabo in laga keeno unbuu mudaariciisa la wasan noqonaya kolka mudaaricihi ka mudaaricihi mudaariciisa wasankiisa oo kale weeyi ismu faacilin ismigii faacil ismiga faacil kolba mudaariciisan buu la wasan noqoni min ayri di ulaain ama ulai ama alaai min ayri di ulaaiyi ama min ayri di alaai saddexda ka u saaxiibka ah kayrkii marka uu ka ahaado muqaatili oo kaleba weyi dagaalame ereyga muqaatil ah waa ismi faacil ficilkiisu qaatala rubaaciye buu ka yimid waa la mudaariceeyo yuqaatilu waa la yidhi yadii baa miim godan lagu bedelay tadiina waa la kasriyo muqaatil maca kasri maakii kasrihiisa miciisa qablalakhiiri aakhirka hortii ahaaday oo minhu isaga ka tirsan qablalaakhirkana waa la kasriniyo xarafka u dambeeya ka horeeya kasre ayaa la siin walow haba qadarnaatee hadduu sii kasrisnaana culimmadu way isku qabteen qolana kasre cusub baa la keeni bay yidhaahdeen qolana waxay dhahen kasraha loo baahan yahay waa kaan sii kasrisnaynuun maca kasri maa kii kasrihiisa miciisa ayuu ahaaday qablaalakhiiri aakhirka hortii ahaaday oo minhu isaga ka tirsan zid ziyaadi miiman miim ziyaadi miimta oo tudamu la daminayo yaa akhi walaalkayow miim godan baa xagga hore lagaga dari daaka kaa istafid iska faa'iidayso warkaa waa inaan faa'iidaysanaa ismigii faacil ee khayru hulaaiga ahaa labiyo kontonkiisii labadaa beyd buu kaga baxay keliya saddex tallaabo un samee horta mudaaricee qablalaakhirkana miim godan ku bed qablalaakhirkana kasri xarfulmudaaracadana miim godan ku bedelo bes sidaasuba ismigii faacil ku samaysmay waana labi iyo konton ficil ayaa laga samaynaya ama sidaa lagaga keenaya waxaynu haddaba inoo muuqato halkaa markaynu sidaa u dhignay ama labiyo kontonkaa wasan markaynu sidaa ka dhignay si toos ah ayay halkaasi inoogu muuqataa ismigii faacil talow shaad ma jira jawaabtu waa nacam ismiga faacil ee khayru hulaahigiihi shaad ayaa jira waxa shaadkiisuna wuu qaybsamaayo qolona waxay yidhaahdeen waxa laga waayey miimka hore oo ismiga faacile hulaaiga abuu ah ku shaadoobay oo faacil buu iskaga shaadoobay qolada qolana waxaa la yidhaahdaa meye kasrihii qabla alaakhirkaa laga waayey oo ismiga mafcuula hayru hulaaigu ayuu ku shaadooba mufcal oo kale ku shaadoobay qolana waxaa la yidhaahdaa waxay ku shaadoobeen miimka iyo kasrahaba waa la waayey oo waa shan kelmadood miimka iyo kasraha inta la waayey waa shan kelmadood waa dulaama suniyo cudyuutun iyo kaltabaanun iyo habayakhun iyo casawjajun shantaa wasan waa ismi faacil oo kayru hulaaiya kasrihii iyo miimkii toona lama hayo waxaa kaloo intaa inoo dheer oo intaa aan ahayn oo iyagana shaad uu ku yimid ismiga faacil ee ulaaiga ah wasankiisana ku shaadoobay dhowr erey waxaa ka mid a ayfaca halkii muufic laga odhan lahaa yaafic baa laga yimid laga yidhi waxaa ka mid a acshaba halkii mucshib laga odhan lahaa caashib baa laga yidhi waxaa ka mid a awrasa halkii muuris laga odhan lahaa muuris waaris baa laga yidhi oo waris buu ku yimid saddexdaana waynu haynaa wasanada ay ku shaadoobeen nooca uu yahay waxaa kaloo jira kuwo iyagu ismiga mafcuula hayru ulaaiga ah ku shaadoobay oo ashaba uu hadal badnaaday mushib halkii laga odhan lahaa mushab baa laga yidhi aflajana uu faqiir faqiir buu noqday muflij halkii laga odhan lahaa muflaj baa la yidhi axsanana wuu dhowrsoonaaday oo ama wuu guursaday oo kale ama wuu isdhowray muxsin halkii laga odhan lahaa muxsan baa laga yidhi muxsan ayaa laga yidhi qofka guursada saddexdaasina saasay ku shaadoobeen waa iyo shan meela waa koob iyo toban wasan ragga qaarkoodna intaa in ka badan ayayba sheegaanba oo waxay dhaheen intaa in ka badan baa jirta wain fataxta haddaad fadxiso matluwal akhiiri ka u dambeeya ka la raaciyey ee qabla alaakhirka ah saara wuxuu noqonay isma mafcuulin ismi mafcuul bilaa nakiirin wax inkira eh, inkir la-aantii ama bilaa nakiirin kiyoon la inkiraynin oo cid inkiraysaaba ayna jirin halkana ismigii mafcuul buu sheekhu bilaabay kolley waan soo tacriifinay ismiga mafcuul oo tilmaantiisa waan soo bixinay shan iyo kontonkii wasan buuna ka iman haddaba labiiyo kontonka khayru hulaaiga ah buu soo hormariyey oo wuxuu usoo hormariyey kayru hulaaiga wuxuu u munaasabeeyey ismigan faacilin ka hadlayna u dambeeyey ayaa kayru hulaai ahaa labada kayru hulaai buu isku munaasabeeyey xagga wasankana way ka midoobaanoo xaraka u kala dhexaysa xaraka qura ayaa u kala dhaxaysa ismiga faacil ee kayru ulaaigaa ah. saw maynaan odhan ficil baa lagu keeni oo xarfulmudaaracada miim godan laga dhigay qabla aakhirkana la kasriyey halkii kasraha unbaa la fadxini ismi mafcuul marka la rabo hadda maalan qaatala marka la doonayo yuqaatilu markaan idhaa muqaatil ismi faacil buu ahaa muqaatil oo waa ka dagaalamaya tadaa unbaan fadxini markaan ismi mafcuul rabo muqaatalun buu noqonaya muqaatalun waa ka lala dagaalamayo akrama markaan doonayo mukrimunka wax sharfinaya buu ahaa mukramunaka la sharfinayo mucalimunka wax baraya buu ahaa mucalamunaka ka wax la barayo wuxu uhi wain fataxta haddaad fadxiso matluwal akhiiri aakhirka dambe ka la raaciyey saara wuxuu noqonay isma mafcuulin ismi mafcuul bilaa nakiirin wax inkiraya la-aantii halkaa waxaynu kaga baxnay labiyo konton wasan oo ismiga mafcuul ee hayru hulaaiga ah kii hulaaiga ahaa buu doonaya inuu inoo sheego wuxuu ihi waadim daaim siiqata mafcuulin siiqada mafcuul daa'im fi smi mafcuuli hulaaiyi hulaaiga ismigiisa mafcuul u daa'im haddii ficil hulaaiya la doonayo ismi mafcuul in laga sameeyo mafcuul baa lagu keeni kolkaas sidaa haddii loo dhigana waxaa la og yahay facala laba qaybood bay ahaydoo qeybta mucadaha ah unbaa mafcuul yeelataa daraba madruub laakiin jalasa dee majluus odhan maysid ilin waa laazime ficilana laba qaybood bay lahayd oo qaybta mucaduhum baa mafcuul yeelata macluum faculana waaba laazim oo mafcuul ma yeelato kolka shantii qaybood ee hulaasigu u qaybsamayey saddex baan ismi mafcuul lahayn waa facalada laazimkaa ficilada laaimka ficilo oo dhan ilin wada laaim bay ahayde saddexda laaim ma yeeshaan ismi mafcuul labada mucad unbaa ismi mafcuul yeesha facalada mucadaha ah iyo ficilada mucadaha ah saddexda laaimna waxaa ismi mafcuul lagaga keeni karaa kolley wasankan unbu ku iman haddii ha laga keeno la yidhaah laakiin shardibaa ku xidhan inuu la socdo jaar iyo majruur inuu ka dambeeyo sida qadibaba ilaahay maqduub uu u keeno mafcuul ugu keenay marka calayhim laga dambaysiiyey inuu jaar iyo majruur ka dambeeyo ama daraf ka dambeeyo ama master ka dambeeyo fi smi mafcuuli hulaahiyi hulaahiga ismigiisa mafcuul dhexdiisa adim u daa'im siiqata mafcuulin siiqada mafcuul ka aatinka ka imanaya oo kaleba weeyi min fahima wuu fahmay wuu min fahima ka imanaya min fahima ka imanaya waxba ha macnaynin fahime maxaan odhanayaa markaan doonayo inaan ism mafcuul ka keeno mafhuum baan odhanaya mafhuum waa la fahmay ismigan mafcuul ee ulaaiga ulaaiga ka yimid shaad ma leeyahay sheekhu afar wasan buu inoo keenay waa wasanka faciil ah waa sida qatala halkii maqtuul laga odhan lahaa qatiil baa laga odhanaya qatiil iyo ereyga ficlin ah nasiya halkii mansiyun laga odhan lahaa nisyun baa laga odhan iyo ereyga facaluna najaa haraguu ka saaray halkii manjuwun laga odhan lahaa najan baa laga odhanaya iyo wasanka fuclatun ah sida laqimo oo kale halkii malquum laga odhan lahaa luqmatun baa laga odhanaya malquum halkii luqmatun ayaa laga odhanaya luqma ama akala uklatu laakiin baa laga odhanaya afartaa wasan waa faciil iyo ficlun iyo facalun iyo fuclatun afartaa wasan ayaa noqday iyaguna shaad wuxuu yidhi uma alfaciilu ka faciilihi naaba naaib buu noqday canhu ismiga mafcuul buu naaib ka noqday naqlan ay manquulankiio lasoo naqlinayo oo carab laga soo naqliyey niyaabada hadaba faciilku uu mafcuulka naaib kaga noqday waa xagga dalaaladae xagga camalka ma aha oo xagga camalka waa laysku khilaafay ka qowlihim qowlkoogoo kaleba weeyi haadaakani casiirun waa nin la qafaashay aaba oo soo laabtay oo inta lasoo furtay dib uu soo laabtay oo dalkiisii kusoo noqday uma alfaciilu wasanka faciilihi naaba naaib buu noqday naqlankiioo lasoo naqlinayo canhu ismiga mafcuule mafcuula buu naaib ka noqday ka qowlihim oo kaleba weeyi haadaakani casiirun waa mid casiira oo maxbuusa aaba oo soo laabtay wa rubama istaqnow inay kaaftoomaan baa la arkaa bificlin inay ficlin ku kaaftoomaan waa la arkaa ow facalin inay facalin ku kaaftoomaanna waa la arkaa ow fuclatin wasanka fuclatin inay ku kaaftoomaan baa la arkaa canhu mafcuulkii ay kaga kaaftoomaan walaakin mactamala ma camal falayaan kuwani mactamala madkuurkani ma camal falayo oo naaibu faacil qaadan maayo waa mamnuuc waxa weye ficli iyo facalun iyo fuclatun saddexdaa midna ma camal falayo ayuu sheekhu inoo sheegay waa ismi mafcuulun xagga macnaha laakiin ma camal falayo halkaa ayuu inoogu joogayaa cashirkeenni wallahu subxaanahu tacaala اعlى وaعlم ma waxbaan